guur haddii sidan wax ka duwan uu ku dhaco looma yaqaano guur waxaa saaxiibka ah iyo waxaan kale ay wadwadaane meelaha ah gaalada laguma sheegi karo guur ma aha in guur lagu sheego ee waa sine iyo wixii lamid ahun hadduu saaxiib yahay iyo hadduu laba oo maaragtay kulmo yahay lamaanay ku odhanayaan lamaanaha markay ku leeyihiin waxa waxaasaa isku dhex jira nin nin guursaday naag naag nin nin la kulmay iyo gabadh gabadh iyo maxaanku idhahdaa ilaa saaxiib qurubkaas oo dhan baa lamaano lagu qariyaa markanay kuleeyihiin lamaanuhu waa inay sidan iyo sidan yeelaan oo nin iyo afo isqabo xaasis u ah oo keliyaaan lagu koo ayaanay ku koobayn marka macnahaasuu leeyahay markay gaalada lamaane cabiraane haka dhicina la qabso laakiin guur waa kan sharciga ah ee nidaamkan saxda iminka aynu arkayno u dhacay baa guur la idhaca waaya berigii hore islaamka ka hore farsiyood buu u jiray saddexdii kaleba islaamku u deedifeeyo meeshuu ka saaray xumaan ay leeyihiin daraaddeed midna wuu soo reebo kan imika ah oo fidradii wanaagsaneyd iyo diintii nebi ibraahim waafaqsan kuwa hore waxay ahaayeen naagtu ama gabadhu ruuxa dumarka ahi waxay yeelanaysaa toban saaxiib tiro kooban oo saaxiiba ah dadna markay uur yeelato midun bay leedahay abaa leh mana dhaqaaqi karo midda kalena waxay calan bay aqalka ka hortaaganaysa dabeetana cid waliba way maraysaa xumaantaa doonaysa ha dhowto tiradaa faraha badan mid ka mid ahoo kay doontaabay ka qabsanaysa arrinta saddexaad waxa ay ahayd inuu mid qabo nin baa gabadh qaba markaasaa had iyo jeer waxa odhan jiray heblaayo heblaayo hebel u tago Eh, isagu habeena la soo joog habeeno la soo joog oo wuxuu isku dayayaa bal inuu awr dhaliyo iyo wax sida had iyo jeer geela iyo xoolaha loogu eego qoodha ee la idhaahdo awrkaa ku dara ama hasha geelaha ha loo geeyo awrkaasi ha soo abaahiye noocaasoo kaley lahaayeen carabtu waa saaxiibkan iminka waa waxaan imika aynu arkayno taasoo dhan islaamku u deerifeeyo tan baa laga soo reebay inantii reerkoodu bixinayo sidaa sharcigaa udhacaya waaya waxa markaas aynu ku jirnaa muqadamaadkii walaa zilnaa fi muqadamaat hada albaab baabkan qaybihiisii hordhacda ahaa maqaasida ka hor min xayu lfiq ayaynu maraynaa waana lagama maarmaan isaga laftiisu tartiibtii faraaidka oo kale ayuu leeyahay si aynu hore usoo xusnayo qofku marka uu baabkan doonayo inuu ku howlgalo waa laga maarmaan qaybihiisa kala duwan inuu yaqaano oo bawsi wax ku socon karaya maaha lidaalik bay tahi qofku hadduu caqad iyo meher samaynayo ijraa-aadka ka horeeya oo dhan sidii baabulxijaab iyo aynu uga soo warramayna faraaidka kana ijraa'aadka ka horeeya qofku inuu macrifo u leeyahy gabadhu inay weli u baahan tahay inay shaahid u baahan tahay weligaas shuruudaha uu leeyahay shaahidku shuruuduhu leeyahy zawjeynku ay leeyihiin tartiib alawliyaa iyo dadka mas-uuliyiinta laftigoodu tartiibta ay leeyihiin gabadha waktigii la meherin karaya iyo waktigii aan la meherin karay ninka ay ku jirto macnaha axkaamta ku xeeran qofku waa inuu garanayo ila way iska saalanta kelmadda yara la odhanayaae laakiin waxa ku xeeran haddii uu qofku aanu garanayn waxaa laga yaabaa inuu isku dayo in waxna uu gunto waxna aanay guntamin wacan abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaal nebigu waxau ihi tunkaxu lmar'atu gabadha waxa loogu xishaa oo loo guursadaa liarbacin afar arrimood baa loogu xishaa marka la guursanayo limaalihaa xoolo ay leedahay walixasabihaa iyo qolada ay ka dhalatiyo qoyskay ka soo jeedo walijamaaliha iyo quruxdeeda walidiiniha iyo diinteeda afartaasaa loogu xishaa lagu doortaaye ninka lala hadlayo fadfar adigu waxaad ku liibaantaa oo aan kugu ducaynayaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam bidaati ddiin ta diinta leh taribat yadaag labadaada gacmood dhulka ha ku dhagaan macnaha waxa weeyaan guuldarayso aan ahayne guuldarayso aan ahayne macnaha taribat yadaaka gacmahaagu boorhka ha ku dhageen faqri daraadii loogama jeeda habaa ee waa kelmad ahuun guuldarayso aan ahayne waay xadiidkani saasuu xusay dadku had iyo jeer marka ay guur damcaan raggana waxbaa loogu xishaa dumarkana waxbaa loogu xishaa sidaa darteed dadku afartan mid unbay eegaan maalka ay leedahay qoladay ka dhalatay iyo quruxdeeda iyo diinteeda qofba mid baa ku weyn marka arrinta lafdhabarta u ah ee lagu dooranayaa waa diinta intan kale hadday soo raacaanna waa khayr iyo wanaag intoo dhanba waa la wada eegi karaa laakiin ta lafdhabarta u ah ayaa tan diinta tan diinta ayaa macnaheedu waxa wey horeaynu usoo xusnay jamaal macnawiya iyo jamaal daahiraa jira qurux qarsoon iyo qurux muuqata oo maaragtay ishu qabanayso quruxda qarsooni waa diinta iyo iimaanka iyo qiyamkii akhlaaqda iyo qadarinta iyo shaksiyadda qofka quruxdan qofka ka muuqata isaga iyo maalkiisa iyo waxana waa quruxdii daahirka ahayd marka labada qurxoodba hadduu qofku wada helayo waa khayr hadday se isqaban waayaan ta laga fur yeelaya waa ka baatiniga ah waa ka ilahay laa tankixu lmushrikaati xataa yu'min walaa amatun mu'minatun khayru min mushrika walow acjabatkum dumarka gaaladaha guursanina baa ilahay wuli ilaa ilaahay rumeeyaan may soo islaamaan addoon ilaahay rumaysay oo mu'minada ayaa tu kaafirada ka khayr badan taa kaafiradahay haba idin cajab geliso jinsiyadda ay sidata iyo iyo maalkeeda iyo qoladeeda iyo waxaas haba ku yaabgeliyo waa tanina qurux baatiniya wadataa tanna qurux daahir ah marka labada quruxood hadday kulmi maanta baatilkaa la dooranaya hadday kulmaanna waa khayr oo waa khayr buu qofkii wada helay marxaladaha had iyo jeer adagna quruxdaas unbaa shaqaynaysa qofkii waxba laga yaaba ninkii iyo gabadhii dee muddo dheer bay wada nool yihiin tan aan diinta lagu dooran inay sabri kari weydaba oo ay sii wada socon kari waayaanba waxaa laga yaabaaba ninkii iyo carruurtiisi inay dhibaata soo gaadho qofkan diintii iyo iimaanka lihi wuu u sabrayaa mashaakilkiisa waanu la dabaalan karayaa kan kale laakiin inuu iskaga dhaqaajiyo amaan suuragal ah sidii tii markaa ka cadanaysa nin maaragtay xaggaa wadamadaa ka guursaday oo isiri malaa tanaaba casho badan oo jinsiyadeedii iyo dhalaalkeedii waxa ayaa khuuradii bay kaga tagtay khuuro waxay tidhi noocan lala noolaan kari maayo leanna wuu khuurinaya <laughs> bal ka war maxay taasi samayn lahay haddii ninkii faalij ku dhaco laydhaa saxaradii iyo kaadida ka qaad dee lamaba gaadhaysaba marka u horreeya see hurdadii urdadiibaa naga yaro carshe carsheeyo dee lewarkunbaabu qabanayaaba uuro <laughs> markaa waxa wey quruxdu iyo qiyamka iyo diintu wax badan buu qofku qadarinaya dhaqamada had iyo jeer kala duwan mushkiladaha kasoo baxay kamid tahay eh, dadka qaarkood oo meelaha ka guursada dadka masalan aan soomaalida ahayn oo kale eh, qofkii waxa laga yaabaa inay tidhaahdo adiga waan ku wadaya waa kuu samafalaya laakiin dadkan ina ag marmaraya maxay ahaayeen ama qoladiina ama aabbaha iyo hooyada iyo walaalaha iyo uxani dee miyaay brotocolka ilaaliyaane xaafadooda tagaan waxay naga soo doonayaan in iyaduna sidaada laga yaaba marka cumuuman aljamaal albaini quruxda qarsooni wax cajiiba wey waaya nebigu taasuu ku duceeyey calayhi salaatu wasalaam marka afartan khisladood iyo wixii dheeraadahe kale qofku uu helayo haddii ay kulmaan waa khayr gabadhii maalkeediiu masalan u guursaday dee maalkii wuu bixi karaa maalkii wuu bixi karaa kolka uu baxana waaba laga yaabaaba inay kala tagaanba xasabkii iyo dhegtii haddii aanay diini wehelinin iyada qudhigeedii waa nuqsaanteeda ay leedahay jamaalkiina waa soo soka mid waliba nuqsaantiisuu leeyahy haduu diin waayo inahaasoo dhan adigu intaasunbuu sii yar naaxnaaxinaya oo uu sii sharxaya jamaalka markuu nebigu ka warramayay dhegta waxa uu lahaa laa tankixu nisaa lixusnihin falacalahu yurdiyahun walaa limaalihin falacallahu yudqiihin wankixuuhunna liddiin walaa amatun sawdaau kharqaa daatu diinin afdal dumarka quruxda quraha u guursanina waa laga yaabaa quruxdaasi inay halaagto oo ay tidhaahdo makan baan ag joogayaa iyada oo aan dhaban kan leeyahay ha u guursanina maalkooda waaba laga yaabaa maalkaasi inuu iyada ku rido kibir oo ay ku kibirto dhiil hadday kuula timaado waa laga kala jabiyaabay odayaashii soomaalida hore odhan jireen leanna waxay arkeen inay gabadhu ku faanayso oo marka had iyo jeer labadan qof ay kulmaan siyaadada iyo saraynta ninku waxa uu ku leeyahy dee maalka isagu gacanta ku hayo iyo dakhliga uu keenayo haddii laakiin gabadhii ay biilkiina ku darto oorinimadii waxaa dhacaysa in ay aamusiin karto wakhti kasta oo hadlo maxaa dee adigu sheegiba ilmo weyn oo soo caraabayunbaad ahayd oo qudhaaba caruurtunbaad ka mid tahay bay odhanaysa waa la odhan karaa nimanka gaaladu malaha qawaamnimada ragga ee ilaahay uu sheegay si ay u daciifiyaan ayay keentay xilkiiba inay ka qaadaan oo la yidhaahdo adigu reerka ku soo carow uun oo gabadhaa loo dhiibayaa biilka Eh, marka caruurtiiyo reerku adigu iska dhex joogo ka tirsanab caruurta waaya marka le wuxuu leeya waaba laga yaabaaba in ay duqyaan ku rido oo sideedaba xikmadaha ilaahay bay ka mid tahay ninku uguma faano xaaskiisa waxa uu siiyo waxaasaan ku siiye waxaasaan ku siiye waxaasaan ku siiye ma odhanayo si kastaoo waxu siiyo waa xikmad ilaahay bay ka mid tahay laakiin ruuxa dumari haddii ay wax bixiso ayo waktin ay cadhoto ama caafifadi qabato baa laga yaabaa dee mid ilaahay ilaaliye mooyaane inay soo qaado maalka oo ay sheegto marka ay maalkaa ugu tar sheegatana si gaara buu isaga u damqayaa si gaara ayuu u damqayaa oo ugu xanaaqayaa qof marka waa arrin keeni karta reerkuba inuu kala tago diinta u guursada buu nebigu leeyahy addoon nacaasoo diin labaa khayr badan haddii masalan wixii kale laga waayada <clears throat> waaya masale xalaysa aynu soo marno ayaynu maaragtay yar baraarujin lahayn oo ragga qaarkood maaragtay maqaaladii cumar maqaaladii cumar <laughs> uu lahaa maaragtay ruuxa dumar ahe dhalaysa uu dhiirinayey xadiidkaynu sharxaynay cumar laftiisuna de waxa uu ka mid ahaa maaragtay dadkii nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam owlaa waa khulafaa uraashidiin hadalkooda la qaadanayay marka isaga udhiisu xikmad buu ahaa xikmad buu ahaa inkastoo darajo xadiid aanu lahayn midhka laakin yaallaa waxa weeye oo aynu ka hadlayni xoriyaadka qofka oo dadku had iyo jeer xuquuq iyo xoriyaad bay leeyihin marka sharcan ammaane ahaan munaasib iyo daba bay tahay ninku xoriyadda marka dee axkaam ahaan iyo fiqi ahaan laga hadlayo ninku xoriyaadki iyo xuquuqdu leeyina in la sheego xoriyaadka gabadho ay leedahay iyo xuquuqdeedaba in la sheego ah, sharciguna dee taa kama xishoonayo mana noqonayso in dee dadkii la kala eryayo oo la leeyahy tu kastoo aan dhalaynin hala iska eriya macnuu maaha ee inuu qofku u samro ayaa aada iyo aada usii fadli badan taa hore xaqii uu lahaa baynu ka hadlayna iyada qudhigeedu haddii aan dhalma jirin cabasho way soo gudbin kartaa qaadiga way gaarsiin kartaa isaguna wuu caban karaa laakiin waxba kasii wanaagsan hadday samrayaanna oo ay isu samrayaanna waa midh iyaduna fadligeedu aada u badan yahay oo markaa dee taasina waxa ay leedahay ku xisaabtankeeda ee wuxuu ka hadlayaa nusuustu waxay ka hadlaysaa maqaasidii mid ka midii inuu dhiman yahay waaya wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaal kaana nebigu waxa uu ahaa idaa rafaca idaa rafaca marka uu hambalyeeyo insaanan qof kolkuu hambalyeeyo idaa tazawaja kolkuu qofkaasi guursaduu hambalyaynayo qaala wuxuu nebigu odhan jiray baaraka allahu laka wa baaraka calayka wa jamaca baynakumaa fii khayr walxadiidu xasan aw saxiix tirmidi waxa uu leeyahy xasanun saxiix waxa aynu ku jirnaa waxyaabihii la xidhiidhsanaa guurka iyo xaqii uu kugu lahaa qofka guursaday waa inaad u ducayso waa inaad hambalyayso waxaan usoo kordhay daraaddii hebel iyo hebel ayaa hebel iyo heblaayo oo isguursaday hambalyo u diraya bay idhahdeen innaga hebel hebel wuxuu hambalyaynayaa labadaa qofa isguursaday bay dhacdaan laakiin ma sheegno wuxuu dee ku hambaliyeeyey lama sheego wax la yidhaahdo maaragtay waxaasu ku hambaliyeey ma sheegaana wuu hambaliyeeyun bay dhahdaan waa hambalyo maran laakiin nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu kuu sheegayaa markaad hambalyaynaysa waxaad odhan lahay u hambalyeeyey qura inaanad ku daynaynine hambalyada wanaagsan inay tan tahay baaraka allaahu laka ilaahay ha kuu barakeeyo wa baaraka calayka dushaada ha barakeeyo wa jamaca baynakumaa labadiinan ha isugu kiin keeno isu soo guuray ee isguursaday fii khayrin samo iyo wanaag bashbash iyo barwaaqo ilaahay khayra idinku kulmiyo khayr marka la idhaahdo waa diin iyo dunyada diin iyo dunyada ilaahay wixii khayr leh isagaa dadka u doori yaqaanee allaha idiin dooro marka ninkii baa loo ducaynayaa labadoodiibana waa loo ducaynaya sidaasaa maaragtay wixiiba ducay ku soconayaanba ila meeshii qofkani baahida weyn uu qaba ugu horeysaa marka uu guursado waxa weeye inuu meeshan natiijo wanaagsan iyo mustaqbal fiican kala kulmo xagga diintiisa iyo dunyadiisa iyo ubadkiisa iyo aakhiradiisa markiiba taasu ayuu maaragtay qof ku fikiraya waaya hambalyadaasu markaa nabigu jeedin jiray calayhi salaatu wasalaam rafaa rafaa waa markuu hambalyeeyo weyi waa eray luqa ah waaya saasaa markaa haboon in qofkii la idhaahdo marka halkaa waxa aad ka arki karaysaa in meeshii naseexo iyo walaaltinimo iyo ay ka muuqato inaad qofkii wanaag la jecesho sidaa darteed buu nebigu kelimaadkan kalimaadkae wanaagsan ee xikmadooda leh ayuu ugu ducayn jiray waa kelimaad jaamic oo macno ballaaran xambaarsan marka waxyaabaha lagu ducaynaya ka mid halkaynu inagu nidhaahno bashbash iyo barwaaqo wiil iyo caano wiil iyo caano carabtuna waxay odhan jireen birafaa'i waalbaniin birrafaahiyati waalbaniin birafaai walbaniin waxa weeyaan waa barwaaqo iyo waa wiil iyo caano un oo ah. af carabi ah birafaai walbaniin wiil iyo caano oo af carabi ah ayuun weeye taasina marka tanaa ka wanaagsan marka haddaba isaga laftiisi uu oridiisii la aqal galo isaguna waa inuu ducaysto shaydaankana iska naaro sida uu tilmaamaya xadiidka nebiga ka soo arooray calayhi salaatu wasalaam abi daud nasaa-i ibnu maaja intaba ku sugan ee maaragtay maqbuulka ah idaa afaada axadukum imraa midkiin marka uu gabadh soo kororsado falyakud binaasiyatiha foodeeda ha qabto walyaqul ha yidhaahdo allahuma inii asaluka khayraha wa khayra maa jubilat calayhi waacuudu bika min shariha wa shari maa jubilat calayhi ilaahw islaanta waxaan ku weydiisanayaa khayrkeeda iyo khayrkii lagu abuuray waxaan kaa magan gelayaa sharkeeda iyo sharka lagu lifaaqay ducadaas wey waa ducada ka horeynaysa jimaca meeshii markaas geedkii shaydaanka la odhan jiray dulliga ahaa wuu ka cararaya kolka sidii aynu u arkayna zawaajkii u dhaco doorashadii fiicnay jirto ducadaa lagu hambaliyeeyey tanna labadii qof kulankoodii uu noqday bismi illaah markaa taasu waxaa kusii xigaysa allahuma janibna shayطaana wajanib shayطaana maa rasaqtana ilaahay oo annaga iyo shaydaanka na kala foge oo waxaad nagu arsaaqday ubadka ah ilaahay oo naga foge ka foge shaydaanka marka ducooyinkan oo isku biiraa doorkii liitee shaydaanka uu meesha ka qaadanayay bay ka saarayeen haddii laakiin dee dadku aan diiniba meesha jirinba dee waad arkaysaa waxa arooskii ka baxaya arooskii baa wuxuu noqonayaa say niminka dee dadkeena heerka ay marayaan kii gaaladu samaynayeen iyo keeniiba waxba ku kala duwanaynba in laysu soo inamadii iyo hablihii laysu soo qaawiyo weliba dumarkiio ay nacas noqonayso tadhakadeeda wax soo saartaayo dabeedna durbaano waaweyn lasoo qaato oo habeenkaa dig iyo demta maaragta inamadii iyo hablihii ay wada jaasaan ilaa labadii is-aroostayna la yidhaahdo reer magaalnimadii iyo isxariifintay ka mid tahay idinkuna noo bilaabo oo jaasa idina intoo dhexda isqabsataan dumarkiiyo saas loo wada ciyaaraya dabeetana macsiya ay ku xigi karto goordhow marka ay kala dareeraan noocii dhaqdhaqaaqan xun samaynayay ay macsiyo samayn karaan marka qoyskaasi dee meeshii baraka la-aan baa ka dhacday waxaa suuragala in iyagii ay ku burburaan macsiyadaa ay sameeyeen ah, markaa waa in asfurnaanta iyo adaabta iyo anshaxa fiican intaba aan laga tegi karin oo sida labada qof diinta ay ugu baahdeen markay ismehersanayeen markay saroosaynayeenna way u baahan yihin maaha diinta bilowguun in looga baahanya dabadana laga tuurayo maaha e, mar walba diinta waa loo baahanya lagama maarmi karo dadka muslimiinta inay saa isugu duceeyaan uu nabigu u duceeyey calayhi salaatu wasalaam weeye idaa dakalta calaa ahlika fasalli rakcatayni uma khud bira'si ahlika uma qul allahuma baarik lii fiihi allahuma baarik lii fii ahli wa baarik liahlii fiya warzuqnii minhum laftiisa abi daawud iyo nasaa-i baa warinaya afarka inuu qofku markaa salaad eh, marka ugu horeyso labadan qof isugu horeeya inuu salaad tukado dahaaradaasi meesha jirto ducadaana uu maaragtay ku ducaysto iyadii iyo isagii ah, wixii ilahay ku arsaaqay buu ku ducaysto waaya taas weeye marka waa ah, meel qofkii marka uu u dhaqaaqayo cibaada uu xaqiijinayo waa cibaada ila nebigu waxa la wa fii budci axadikum sadaqa midkiin xataa markuu xaaskiisa u galmoonaya ilaahay sadaqu u qoraya waa kuwii asxaabtu lahaa oo see lagu qoraya isagaaba ah hamadiisii gudanaya nebigu wuxuu lahaa calayhi salaatu wasalaam bal ka waran hadduu sino ah, hadduu meel sinaa dhiga nudfadiisa miyaan dembi loo qorin waa loo qori laha tanna ajri baa loo qoraya marka waa arrin adigoo wax kororsanaya ayaad haddana dunyadaadii kororsanaya diintaadiina kororsanaysa qofku inuu saal dareemo weeye marka adkaartan iyo aadaabtan qofka odayga ah iyo ka dhalinyarada ah mid walba waa looga baahan yahay wa can cabdillaahi bni mascuudi radia allahu canhu qaala callamanaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxauna baray atashahuda ashahaadaduna baray filxaajati markaanu muraad leenahay inaanu ashahaadano macnaha an naqra'a khudbata alxaaja khudbadda shahaadadu ay ku jirta ee markuu qofku muraad leeyahay inuu akriyo ay habboon tahay taasuuna baray siduu qur-aanka dee u baraya oo kale khudbadda marka muraad muhiima uu qofku leeyahy ay habboontahy inuu akriyo ee guurkuna uu ka mid yahay ilaa waxaynu weli ku jirnaa muqadamaat azawaaj caqadkii muqadamaadkii ina alxamda lilaahi naxmadu ina alxamda lilaah mahad oo dhan ilaahay baa caleh naxmaduhu isaga ayaanu ku mahadinaynaa wanastaciinu gargaar baanu weydiisanaynaa addoonku hadduu gargaarka ilaahay waayo aayama hele eh wanastakfiru dembi dhaaf baanu weydiisanaynaa kollay simbiraxa waa badan tahaye wanacuudu billaah ilaahay waxaanu ka magan gelaynaa oonu ka dayranaynaa min shuruuci anfusina nafaha iyaga sharkooda naftu way shar badantao dhimbiilaa ka duulaya man yahdih illaahu man yahdi illaah ciddaa ilaahay uu hanuuniyu jaheeyo falaa mudilla lah wax ambin karaa ma jiro waman yudil cidda u ambiyana ee uu ka calafgooyo hanuunka falaa haadiya lah cid xaqa ku jahaynaysaa ma jirto waashhadu an laa ilaaha ila allah وأشhهd أنa محamdا cabdh وrasulه وyqرأ waxa akriyayey ثaلaaثa aayaaت saddexdaa aayadood ayuu akriyayay saddexda aayadood goortii dhaweyta aynu akriyeynay suuraةu al cimraan iyo suuraة النisa bilowgeeda iyo suuraة الأحزاab saddexdaa aayadoode ku jira ayuu nebigu akriyayay وyqرأ ثaلaaثa aayaat وaayaat التaqوى aayaadka faraya alla kacabsiga qofku inuu ilaahay ka cabsado arrinkiisu ku hagaagi karo alla ka cabd taasaa markaa uu akhriyay nebigu calayhi salaatu wasalaam marka way habboonta oo inuu khudbadda had iyo jeer lagu akriyo marka gabadhii la meherinayo marka ereyadiibuu dib u sharxayaao macnaha weyne kelimaadkan qaaliga ahi ay xambaarsan yihiin ayaa uu tilmaamay macnaha waajib maahae waa sunni sidaynu ku arki doono qaybaha dambe markasta oo qofku uu bayaan jeedinayo khudbadani waa sunne faral maaha xataa marka la meherinayo khudbadan akrinteedu faral ma aha ee waa sunne siaynu axaadiista dambe ku arkayno laakiin er, marka la idhaahdo shaygani waa sunne macnihiisu maaha waa laiskaga tegi karaa ee diintuba waxa weeye dee haddaad sunnaha xalaashato inaad ka tagto wuu ku dambaabaya qofku mujrim buu noqonaya oo sunno o dhan ba uu ka dhaqaajiyo waaya hanuunkii waxaad arkaysaa adaabta fiican wey qofku ilaahay hanuuniyo waxa laakiin markii dambe aad arkaysaa naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruhu wanacuudu billahi min shuruuri anfusi nafteeda sharkeeda looma nisbeynin ilaahay sharki laakiin waxa weeye nafsi baa loo nisbeeyey alaa iyo baaskaasi iyadu inta faraha badan kasoo fulaya wixii dembiya marka khudbadaasaa wanaagsan qofku waktiga uu akriyayaana waxa weeye caqadka iyo meherka intaan loo gelin intaan meherka la gelin ka hor waa in khudbadan la akriyaa khudbat alxaaj qofka markaa caaqidka ahina uu akriyaa ee meherinaya meheriyuhu aw meheriyaha akhriyaya hadduu isagu garan waayana mid kale oo meesha fadhiyaa inuu akriyo wey oo maaragtay dikrigan iyo ducadan aan laga tegin wacan jaabirin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxa uu yidhi idaa khaطba axadukum lmar'a midkiin hadduu gabadha doono uu guursan rabo idaa khaطba axadukum midkiin hadduu doono almar'ata gabadha oorida uu doonayo inuu xaas ka dhigto marka uu isu diyaariyo inuu xaggeeda u kaco fain istaطaaca hadduu karo an yandura ilay minha an yandura minhaa inuu eego qeyb mida inuu eego ilaa maa shay inuu eego yadcuuhu ugu yeedhaya ee jeclaysiinaya ilaa nikaaxiha inuu guursado inuu guursado wixii jeclaysiinaya hadduu kari kara inuu ka eego falyafcal ha sameeyo fain istadaaca hadduu ka karo an yandura inuu ka eego minhaa xaggeeda ilaa maa shaygii yadcuu inuu ka eego haddii uu kari karo falyafcal ha sameeyo rawaahu axmed wa abu daawud warijaaluhu hiqaat walxadiidu xasan qaarkoodna saxiix bay ku sheegeen muqadamaadkii baynu ku jirnaa maqaasida u dhowaa muqadamaadkaas waxaa ka mid a eegiddii xadiidkaa hore saa uu sheegay gabadhii uu eegayey ninkii guursanayay kan kalena la akri walimuslimin riwaayada muslim waxay leedahay can abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaal lirajul nin buu nebigu ku yidhi tazawaja mra'a gabadh guursaday ayuu ku yidhi anadarta ilayha miyaad iska eegtay qaala laa maya iskamaan eegin buuri qaala wuxuu idhi idhab dhaqaajiyo fandur ilayha orod inanta iska soo e sidaas sidaa markaa nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam isagii ayaa talana ku bixiyey amarna ku bixiyey marka xadiidkani waxa uu farayaa labada qofay isguursanayaa inay sarkaan ninkuna uu gabadha arko iyaduna gabadha ay aragto ee gabadhuna ay ninka aragto sababta araggan shardiga looga dhigayna waxa weeye isagoo waktigii hore xaaraan ahaa loo xalaaleeyey dee meesha waxaa la doonayaa in uu xidhiidhkani daa'imo oo aan lasoo kala boodin aan lasoo kala boodin labadii qof waa inay iscajabiyaan oo isjeclaadaan oo isu noqdaan oo doorasha meesha ay jirto ilaan wada jir baa la doonayaa iyo waxaan wax ka soo noqonin oo daa'ima sidaa darteed baa dadka had iyo jeer eegmada aan iska boo iska boganin waxa dhacda marka dambe inay kala noqdaan noocan maaragtay internetka iska daawada iyo sawirada la ysu dira iyo odaygan inanta odhanaya aabba waan kuugu duceeyey iyo sodohdan inanka la jeclaanaysa inanta iyo marka dambe dee waaba annagaa ku ogo inantu way ku noqonaysaa unbuu leeyay kanina way wanaagsantao tay ka dhacaysa wey dookuna dee waa cajaaib goodhow dabeetana wixii kharash ka baxaye wixiiba intuu qof indhaha ka laabto ayaa ama iyadii diidaysa ama isagii diidaya dabeedna labadii qofna labadii qolana way isdiidayaano ilaan dad baa isku soo furaye meeshiiba bulsho dhan baaba kala dhimanaysa xigmadda kale ku jirtaa waxa weeye dee qur-aanku wuxuu tilmaamay labadan qof inay hu iyo dhar isu yihiin hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna dee see loo xidhanaya dharaan lama doonaninba beeca waxaynu ku soo marnay masale aad uga qiyaasan karto bayca almulaamat wa bayca almunaabada muxaram bu ah in qofka loo dabaqabsi looga dhigo oo la idhaahdo kan uun taabo bacadlaha alaabtaa kaad iibsanayso dushuun ka taabo ama filiin ku tuur oo calaamadso sidaana ku qaado muu ansaxayn beecaas leanna qofkii waanu cajabinayn ama goordho marka uu kala bixiyo uu ka weynaanaya ama kalarkiibaa maaragtay midabkii baan u noqonaynin ama ceeb buu yeelanaya marka qofku dharkiisa uu ku xaragoonaya asturaya waa inuu doorto iyadoo way ku xaragoonaysaa ninkeeda dad oo dhan bay ugu faanaysa daygaygu cajaa'ibkaasuu leeyay sida dharkaa loogu faanayo isaguna islaamtiisu dee moogtay raalliyada ah ayaa lagu ammaanaya waaya reer dumar baa isdhaafiyey marka maadaamay quruxdaa isu yihiin waxa qurux siinaya qofku waa inuu doorto Ah, sidaasaa markaa nebigu uhi calayhi salaam ma eegta iska soo eeg sidaa loogu baahan yahay in eh, u eeg u eego isagu ayaa iyadiina ay u eegeysa xikmadaha ku jiray kamid tahay taas mustafaadaadka xadiidka hore waxaynu usoo marnay macnaha ina madaalibta waxyaabaha dadka cajabgeliyay inuu kamid yahay qofka muuqaalkiisa tafaasiirta badiica ama latiifkaa buu ka mid iyo tafsiirka odhanaya fankixuu maa daaba lakum min annisaa fankixuu guursada maa daaba lakum wixii idin quruxsanaada oo min annisaai dumarka gabadha quruxdeedu ku cajabiso maa daaba lakum min annisaa kuwa xalaasha idinana waa lagu fasira tafsiirkay u badan yihin maa daaba lakum min annisaa kuwa jamiilaadka ana sida suyuudi iyo rag kaleba ay marayaan marka dee diintii ay la socoto meelaha uu ka eegayo masalo muran ka dhacay wey jumhuur culamaa waxay isla waafaqsanyeen inuu wejiga iyo gacmaha intaa ay ka faraxalato uu ka eegayo wejiguna quruxdeedu ka turjumayaa gacmuhuna jidhkeedu muuqaalka uu leeyahay ayay ka turjumayaan madhabtan xanaabilada iyo rag kale iyagu waxay qabaan markay inantu shaqaynaysa inahan muuqda inuu ka eegi karo sida wejiga iyo qoorta iyo gacmaha iyo gomadaha hoose inaha labadaa qowl un bay u badan yihin culimadu waa waktigii la xalaaleeyey la eegmade eh. qowlka isaga daa-uudu daahiri meesha isaguu ka baxa oo daahiriyadu mararka qaarkood baad odhanaysa waxa ay ka dhacayaan meel bay ka dhacayaan meelo wax ka sii badan intaa in laga eegi karuu sheegayaayo taaskaas isagu aynagu soo qaadin soo qaad male isagu daudu daahir alkaa wasimbiraxda ama daahiriyada qaarkood waاkhtalafuu fi lacdaai alatii yanduru ilayha xadiidku waa mudlaq laakiin dee nusuusta ayaa la isla akhriyaya nusuustii cawrada sheegaysa iyo kan eegidda sheegayaa la isla akhriyaya marka waa in maxsuulkaasi uu ka soo baxo daawudu daahir wuxuu ku doodayaa eegun baa layihi meel qura laguma qaydin qoladan xanaabiladu ee wejiga dhaafinaya meelahay soo qaadanaya waxaa ka mid ah umu kalsuun markii uu guursanayay cumar bnu khaaab ila sayid cali waa inan yaroo waktigii dambe ahayd markii uu guursanayay ayaa cali baa usoo diro o yihi inantii wataas waad iska eegi kartaa kolkaasuu dabeedna ayuu adinka iyo ka eegay cagta iyaduna dee odayga way iska egtay isna inanta cagta ka eegay waay in maaragtay markan la eegayo inanta ama iyadu ninkaa eegayso aan isbarbar wadne shardi ma aha in qofku uu iska ogyahay eh, de dabcan isagoo aan qaawanayn oo meel asfuran isagoo asturan oo maaragtay cidlo maraya ama suuqa wuu eegi karaa eh, in qofkan la eegaha ahi uu raali yahay shardi maaha ilaa xaqu leey buu ka qaadanaya jaabir ibnu cabdilaahi waxaa laga warinayaa in uu doono inan inuu guursado markaa wuxuu leeyahy ataqabau laha atahaba'u laha xataa ra'aytu minha maa dacaanii ilaa nikaaxiha fatazawajtuha inantaa markii aan doonayay inaan guursado waan u yar gidaaraynayay ama waan u yar gabanayay marka halkaa maraysa halkaa kale iyadoo aanay arkaynin ayaan ka bogtoon ka gaarsiiyey markii dambeen jeclaystayna waan guursaday xikmadaha aynu soo sheegna waxaa ka mid ah undur ilayha fa inahu axraa an yu'dama baynakumaa buu nebigu uri war iska soo eg sidaasaa u dhow inaa isla daaimtaa oo idaan kala tegin ninka way eegi kartaa baynu nidhi gabadhu oo waa iyadiina waa loo baahan inay iska eg na waa dharkeedii waxtaa ay u daliishanayaan qisadii thaabit ibnu qays iyo oridiis waa kulucii ugu horreeyey ee dhacay islaamka marka way iska soo taagtay uun gabadhani kuma ceebaynaya bay ti ninkaa akhlaaqdiisu way wanaagsantahy diintiisu way wanaagsantahy walaakin akrahu lkufra fi lislaam anoo islaama inaan gaaloobaaban haddana ka baqaya dee maxaa dhacay bu wallahi ma karihtu min shayan ilaa damaamatahu foolxumadiisunbaan la qabsan kari waayabay subxaana allah markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu arkay inanta in abateedkeedu si yahay dabada kamuu riixin ugumu ducaynini wuxuu ihi dee haddaba balaneego isagiibu u sheegay ninkiina wuu dee yaqaanay gabadhiisu inay soo taagan tahaye wuxuu ihi dee beer weyn baan siiyey oo meheraan u siiyey nabiguna wuxuu ihi dee beertii maad isaga celin waanu celinayaa bay tii beertii ha qaato dee beertiibuu ninkii qaatay iyaduna nafteedii bay qaadatay aadow salaam marka halkaa waxa uu tusinayaa sidan gabadha eegmadii inay iyaduna u baahan tahay ninka masalada noocana ee eegmada dadku darafayn naqiibayn darafayn naqiib bay taagan yihin oo qaarkood way ku talax tegeen qaarkoodna way ka engegeen laakiin islaamku waa diin dhexdhexaada oo dadka qaarkood marka ay masalan intay de asturaadii aada ugu dadaaleen ayaa marka inan laga guursanayo ama iyadiiba maca niqaabkeedaasuun dee kula qabsa bay odhanayaan oo u diidayaan ama iyadiiba ama nafteedii u udiidaysa inuu arkaba iyadoo lagaba yaaba inay guuro gosho oo wax sharcigu bay iyadii diidaysa taasi waa qodob qodobka kalena waxa weye dee tanaynu arkayno ee way isla baxaanta xagga kale iyana taaganta way iswataanoo beryahan oo dhan inankiiyo inantu way isla baxaan siidkiibay gaali wada raacaan way soo wada casheeyaan way isasawiraan way istaawadaan taasina arin hagaagsan maahe waa arin liito oo maro kale laakiin sida saxda ahi waxa weeye in labadan qof ay seegi karaan intaa sharcigu eh, ogol yahayna ay iska eegi karaan markay is eegayaanna aanay khulwa jiray khulwa macnaa waa inaanay meel isla gelin gaali ay ku cidlaystaan iyo maqsin ay qufushaan iyo waxaa maya hadduu doonayo inantii inuu eego dee fasalkaa madarasada iyo maxaan ku idhaahdaa <laughs> dhalinyarada aad bay ugu qabsasho oo meelahay ka raadsadaan shawe eh. <laughs> waay iyo gurigii gurigii inanta oo uu kusoo soo booqdo oo maksin gooniya iyagoo wada fadhiya albaabkuna iska furan yahay caruurtiina hor marmarayso maksinkaaba ku wada jiraan lakin khulwadii waxaa ka saari kara in caruur yaryare ayla joogto oo maaragtay aan wax badanba hadday doonaan fahmaynin albaabku uu iska furan yahay oo daaradii la marmarayo eh, khulwada way ka saari karaysa waaya inahaasi baa markaa eh, kamid noqon kara ilaha la baneeyey midh kalena runtii de in la saxaabu mudan yahayo ila mashaakilka mujtamacu kole in la baraarujiyo waa waxaa nasku maaragtay loo soo dejiye haddii labadii qof ay kulmaan oo guurkii ay ku heshiin waayaan inay kala dhintaan dee maaha oo inantuna ay tidhaahdo wii nacay inankuna uu idhaahdo inantu way nacday waa wax iska caadiya haddaad bacadlaha dharka ku heshin weyna waa dhaqaajinun marka inantii iyo inankii hadday sarkaan oo heshiisiman waayo dee shakilaanu ha isqanciyo ha idhaahda mid waliba kun baa la hadlo kow baa guursada soomaalida saasay odhan jire inan kun baa la hadloo kow baa guursada bay odhan jireen marka wax mushkilada male bay leeyihin marka ha isqanciyo dee yaana inantii xanaaqin oo ninkii la dacaadeynin oo magaranaysa loo dhigdhigin sidoo kale hadday inantii diidanayaan taasi imanin ee salafku sida caadigaa ah waxay ahayd in waalidkeeduna ogolaa inay labadan qof wada hadli karaan hadday heshiin karaan ma quruxa ma dhan kastaba ha ahaatay iyo diin iyo hadday heshiiyaan iyo hadday heshiin waayaanba waa la ogolyahay kala tag iyo isguursi ah. inahaasibaa markaas nasku saas uu tilmaamaya weliba dee waxaa la baneeyey gabadha la hadalkeediio aan banaanayn waktigii hore waktigan la hadalkiibaa banaan oo eegidiibaa banaan oo ka bogashadii baa la ogol yahay qofka caqliyadiisa iyo aqoontiisa waxa uu qofkii ku qiyaasi karaa inuu la hadlo laakiin in la idhaahdo eeguno juuq ha u odhan oo ha ku khuuriso ama isagu ha u khuuriyo maya bilo gordho afgaran waayaada <laughs> ama luqad kaleba qofkii ku hadlayo waaya waa meelaha sharcigu uu baneeyey in la eegi karo gabadha ilaa waxa uu ku xusayaa sideed meelood ama dadkiibu sideed qof u qaybinaya gabadhii baaliqad ahayd ee qaangaarhka ahayd in intaa wejigu laga eegi karo xaaladaha loo baahan yahay haddii haddii qofku masalan islaan weynay tahay iyada laftigeeda in eegmadeedu intaa ay ka sokayn karto oo wejiga oo kale iyo gacmihii iyo dee sida suuraddaba dee adarkiisa xijaabka ay maaragtay inay yar fudayn karto xusbay waxbarashadii iyo maxaanku idhaahdaa guurkii iyo caafimaadkii arrin daaweyn daraaddeed iyo wax ka iibsigii iyo ku markhaati furidii iyo inahaas inahaasoo dhan waa inaha loo eegi karo wey dadkii isku midba haddii masalan qofkan dumari ay tahay inan yar oo aada u da-yar ama ay tahay gabadh gacalkiisiiyo maxaarimtiisiya waxa markaana qofkii uu ka arki karaya madaxeedii gacmaheedii cagaheedii inahaasuu ka arki karaya ah. labadii qofe iyagu isqabay dee sharcigaaba isu xalaalayay iyaga jirkoodao dhan ay seegi karaan waaya waxaa halkan oo kale masalan la socon karta arrinta caafimaadka arrinta caafimaadka marka ninkii gabadhii uu daweynayo waa taa uu ka hadlaye shuruudaa loo xidhaya horta marka hore waa in la waayo gabadh daweysa oo gabadh daaweyn karta haddii helayso inay nin raadsato maaha mushkilada dumarkii haysataa waxaa kamid mid a ah, iyadii intan ay ka xanuunsanayso gabadhi u daaweyn karto ayay dumarku way isqawadaan way ku qanci waayeysaa nin bay raadsanaysa ashaalo garan maysa naga daaweyn laada haddii la doono irbadaaba lagu mudayaaba nin bay raadsanaysa oo qalad haddii gabadh la waayo muslimada tu kaafirada ay u tegi karaysa oo daaweysa haddii taa kaafiradaana la waayo dhakhtar muslima dhakhtarka muslimka haddii la waayona dhakhtar gaal ah laakiin marka nin daweynayo ama waa in saygeedii la joogo ama waa in gabadi la joogto ama tii neeras ahayd ha ahaado ama tu kaloo gacal ay yihiin gabadhan la socotaba ha ahaato meesha waa inaan khulwa jirin shuruudaha waxaa ka mid a ah, jidhka inta uu u baahan yahay inuu ka inuu eego qoobka isagoo ka dawaynaya cagta ilaa boodada inuu faydo waa qalad wey waa qalad inuu hadduu masel combyuter saarayo inta kaleo dhan jidhka ha iska asturo dabeedna intaa camaliyadda uu ka samaynayo ha yidhaahda banneen intaa uu ama wax marinayo ama qalabka ku qabanayo waanay wanaagsan tahay tatale qofka hawlaha ku takhasusay oo kale gabadh musaaciidadahoo dee kaalisa inuu samaysto oo isagu wixii kale unha qabto wax alla wixii dumar maaragtay iyadoo ay ka qaban karto o dhan inuu iyada isaga dhiibo hawlaha fududaynteeda shuruudaha afartaa baa lagu xidhaya si aadaabtii sharciga ay u xanuunka laftiisa waa xanuunay nin ugu baahan karto waa inuu yii eh, haddii w wax maaragtay qofkan loola tago aanu ahayn ula tegi mayso lianna daruurata tubiixu lmaxduur bay ahayd baahidaa xaaraanta banays marka baahiha qofkan hayso daraaddeed ayay ugu baahanaysay inay cawradeeda ninkani eego marka haddii baahiduba ay yartay ama ay basiirtay ama si kale loo xalin karo maya lala hortegi maayo marka dadku kolley wax badan bay iska fudaystaane in la tixgeliyo la ilaaliyo wey sharciga wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nebigu waxau ihi laa yakhdubu axadukum laa yakhdub yuu doonin axaduku midkiin calaa khibati akhiih walaalkii doonidiisa ayuu kaga dul dhufanay xataa yatruka jeeroo iskii uu uuga tago alkhaaibu kii doonay inanta qablahu hortii kii doonay jero uu iskii uga tago aw ya'dana lahu ama uu u idhaahdo inanta waanu kala tagnay adugu gal muqadamaadkii bay ka mid tahay marka had iyo jeer inan uu doonayo guur kala hadlayo waxa eh, sharcigu markaa qayd ka dhigaya in cid ka horeysay oo inanta doontay aanay jirin macnaha inan cid doonaysa aanay jirin laakiin waxa xaraama ah oo aan banaanayn iyadoo nin iyo gabadh sheeka ay u socoto guur ay maaragtay eh, ka wada hadlayaan ama waalidkeedba uu ogolaaday ama iyaduba ay u jawaabtay siri waan ogolaha inaynu isguursano inuu mid kalena soo dhex galo oo waalidkii uu soo xambaaro ama iyadu ay soo xambaarto ama iskiiba u ciriirsado maya waa qalad wey waxyaabaha xaaraamta laa yakub axadukum calaa khidba khidba iyo khudba ayaa kala jira khudbadu waa ti aynu soo maraynay waa ereyada la odhanaya khudbatulxaaja aynu kusoo marayna khidba bikasri lkhaa waxa doonidda wey doonidda doonidda guur lala doonayna marka qof horoo doonayuu doon shardi baa ku xidhan shardigaasi waxa weeye khaaibkii hore xataa yadruka alkhaaibu qabla kii marka hore doonay hadduu iskaga tago kala dhaqaajiyaa ama idan uu bixiyuu yidhaahdo waan kuu ogolahaye adigu inanta wadahadla haddii taasi ay timaado waa sax weyn dee fasax baa yimi sharcigu wuxuu diidaya arrintan dhibka ku jira daraaddeed nacayshiyaa imanaya walaaltinimadii dhaawacaya almuminu lilmumini kalbunyaan inama almuminuuna ikhwa laa yuminu axadukum xataa yuxiba liakiihi maa yuxibu linafsi markaa qofkii xaaladaa isagoo kusugan marxalada xasaasigaa hadduu mid kale iska duldhufto kala dhinte inay dagaalamaan iyo inay isdilaan wixii dadku isku dhimi jira islaamkuna quluubtuu ilaalinaya dadka quluubtu si aanay uga wasakoobin marka taasi waa taa waxay se culimadu isla waafaqsan yihin inay arrintan horta xaaraanta iyadoo guur loo caddeeyey in maaragtay laga aqbalay ninkan haddii mid kale kaga duldhufto haddii haddaba uu iska guursado iyadoo nin doonayo ama loo jawaabo waalidkii u jawaabay ama iyada ay u jawaabtay oo mid ka mid dambe uu iska guursado gasta ha jiro waxay see u badan yihiin ama jumhuur culamaa ay qabaan inuu meherkaasi ansaxayo ninkan xaaraan wuu ku dhacay lakin meherku waa ansaxaya waaya marka aadaabtay ka mid qof wax baayacaya inaad udaysoonad kaga duldhufanin Ah, laba qof oo heshiiye inaan iskaga waa waxyaabaha maarata sharcigu tixgeliga wey aadaabtii guurka wey hadduu dee isagii idan bixiyey ama uu iskaga tegey markaa waa waa jaa-is isagii hadduu soo laba noqdo markuu arko mid kaloo doonaya garuma leh isagaa gefsan wa can sahl bni سعد الساaعدي رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم ruux duمraa نabiga u timid faqاaلت waxay tihi ya رasuul اللhi jiئtu waan kuu imi أhabu laka نفسي anigoo naftayda kuu hibeeyey waxaan doonayaa inaad iguursato gabah frida ba fanadra ilayha rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam eegmadii baynu ila ku jirnaaye nebigu iyadii uu eegay fashacada nadra eegmadiibuu kor ugu qaaday fiiha iyadii washawabahu hoos buu ugu celiyey kor iyo hoos buu u eegay inantii weyi uma da'a rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam ra'sa nebigu madaxiisii buu foororiyey da'a waxay ka jawaabaysaa ficilkii wuu foororiyey ra'sahu madaxuu iska foororiyey maadaama aanu diyaar ahayn in ilaahay inanta faraj u furo isagoo filaya muu odhanin iska taku dooni maayo laakiin diyaarna ma ahayn wuu si aamusa dabxuu foorari falamaa ra'at ilmara gabadhii markay aragtay annahu nebigu lam yaqdi fiiha shay-an inaanu go-aan ka gaadhin iyada lam yaqdi fiiha shay-an inaanu waxba go-aan siinin jalasat way fadhiisatay waa heerin qaaliyo wanaag faqaama rajulu min asxaabi heerinka ma taqaana dhallinyaradiin Ah, wax kalaa laga yaaba inay qaar ku sheegaan <laughs> waa inantu marka ay dee reer usoo gashay tidhaahda guur baan doonaya isheeda inaga ilaaliya baa la odhan jirayo dabeed dabeedna waxa waa in reerkan in looga guuriyo waaya faqaama rajulu min asxaabi ha kala fariisan in asxaabta kamida baa istaagay faqaala yaa rasuula allah wuxuu ihi nebi allow in lam takun laka bihaa xaaj haddii adigu aanad muraad ka lahayn fazawijniiha de anigaba ii guuri ilan waa maogtahay nebigii asxaabtu wuu isfahmayey markuu dadku wada dhaqmo wuu isdareen garanayaa waxa qulubtu akrii karaya waa las akrii karaya inuu nebigu iyadiina diidi kari waayo diyaarna ahayn bu arkay dabeedna farajku isu dhigayoo wuxuu ihi haddaanad muraad ka lahayn aniga ii guuri qaala nebigu waxau ihi hal cindaka min shayin wax miyaad haysaa mehela faqaala la wallahi ya rasuul allah rasuul allah waxba ma haya intuu dhaartay ninkii caantayn ma faqaala nabigu waxa uhi idhab ilaa ahlik bal xaafadiinii tagoo fanduru waxaad soo eegtaa hal tajidu shay-an wax mehera soo hesho inantu meher la-aan socon mayo arrinkude meeshu waa guure reerkii ku noqo oo waxuun soo baanbaan fadahaba wuu tegayoo uma rajaca wuu soo noqday faqaala wuxu uhi laa wallahi calaamatu tacajub wallaahi inaan waxba hayn qaadi waaye wallahi ma wajadtu shaya faqaala wuxuu yihi rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam undur arbal hadda wuxuu soo raadi khaatiman min xadiid walow khaatiman min xadiid walow kaana almultamasu weyi wayaxdifuunaha wayubquuna alkhabr wa bacda in walow kaiira lashtahar ibnu maliku sida uu alfiyadiisa ku leeyahay macnaa bacda lo waa la gooyaa kaaniyo isrigeeda walow kaana almultamasu khaataman khaatiman min xadiid waar waxaad raadinaysaa far galbaha ahaadee inanta wax meher looga dhigo si kacoon loqo oo soo dayday fadahaba rum wuu tego uma rajaca wuu soo noqday faqaala wallaahi ya rasuula allah walaa khaatiman min xadiid fargal xadiidana ma hayo waa mujaahid isagu un dee maaragtay abateed wanaagsanina u hayo diyaara ase faramaran ayr laaiy walaakin haada izari ninkaasuu diyaar u yahay haada izari dee kani waa guntigaygii waxaduuna waxaan hayaa go-a aan guntana kabana ma jiro cumaamada iyo koofiyadina ma jirto go sarena ma jiro waa go-a hoosan waxaasaa guur laydhaa qaala wuxuu ihi sahlun maa lahu ridaaun maba laha buui maa lahu ridaaun sahl baa yar faaleeyo maa lahu ridaaun xataa go' sare ma lahe go' sare ma laha e ninku ehm, dee ka hoosun buu leeyahay waa jumla muctarida soo kala dhex gasha ninkani wuxuu ihi haadaa izaarikani waa guntigayga iyo nisfuhu dee bar ha qaadato aan kala jeexana waa go-an labada qaydahe dee iyada aan qayd u dilaaciye yaare faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam markaa nebigu wuxuu ihi maa tasnacu biisaari oo maxay guntigaaga ku samayn dee in labistahu haddii aad xidhato lam yakun calayha minhu shayun dee iyadii waxba ka heli mayso wain labisathu hadday iyadu xidhatona lam yakun calayka minhu shayun dee adaa qaawanaanaya oo aan waxba ka helay dee gow qofunbuu ku filan yahay mase la iga kac mooye iga durug ma lahae eh, weeye macnuhu hadday qaadatona adaa qaawan haddaad haysatona iyadaa faramaran fajalas arajulu laftiisii baa fadhiistay <laughs> markii hore iyadun baa fadhiday isna wuu ku biiray xataa idaa daala majlisuhu qaama markuu muddo dheer fadhiyey ayuu dee kacay fara'aahu rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam nebigiibaa arkay muwalliyan isagoo sii jeedsadoo tegey faamara bihi amar buu bixiyo faduciya lahu waa loo yeehay war bal u yeedha bu waa loo yeedhay falamaa jaaa markii uu yimi qaala wuxuu uhi maadaa macaka min alqur'aan qur-aanka maxaa taqaanaa qaala wuxuu hi macii suuratu kada wa suuratu kada suurad heblaayaan haya oo suurad heblaayaan haya cadadahaa suurado dhowra buu tiriy meeshuu doonayaa loo taabto suurad heblayaanu haynaa suurad heblayaanu xafidsanay suurat lbaqaraanu xafidsanay aalu cimraan baanu xafidsanna yaa ka waaweyn cadadahaa wuu tiriye qaala markaa wuxu uhi taqra'uhuna can dahri qalbin taqra'uhuna ma yaad ka akrii karaysaa can dahri qalbin dhakada macnaa tusha ma ka akrii karaysaa wax kitaab laga eego ila kulama socde ma xafidsan tahay buui ma xafidsantahay waa imtixaan adag wey imtixaan jaamacadeedkana ka adag qaala wuxuu uhi nacam waan xafidsanahay kitaabka eegi maayo idhab buu markaa nabigu ui dhaqaajiyo faqad mallaktuka ha waxaan kugu milkisiiye oon inantan kuugu guuriyey bimaa macaka min alqur'aan qur-aanka intaa aad taqaana baan inantaa kuugu guuriye kaxayse waa galbise macnaheedu waad baraysaa suuratu lbaqara iyo aalo cimraan dee xafisii buui maxaa ka wey waa afar jisi haddaad iminka macallin u dirsaad ilaa ilmaha afartaa i bar wuxuu baraya laba sanadood saddex boqol dollar baa kaaga baxaya maxaa ka wey intaasun bar buloo qaybsiy aduguna ha kaa koobigaraysa iyaduna muttafaqun caleyhi walafdu limuslim wa fii riwaayatin lahu in daliq buuri kaxeina faqad zawajtukaha waan kuu guuriyey erayada ee fiqigii baa ku jira malagtukahaa bay kolkii hore ahayd imikana waxa wey zawajtukahaa waan kuu guuriyey facallimhaa min alqur'aan qur'aankaa wax ka bar wa fii riwaayati lilbukhaariy amlaknaakaha waanu ku milki siinay inanta bimaa macaka min alqur'aan qur'aankaa aad taqaanaanu kugu milki siin aanu kugu darnaye oanu kugu guurine bar inanta waliabi daauud can abi hurayrata qaala maa taxfadu maxaad xafidsantahy qaala suurat albaqara walatii taliiha iyo ta ku xidhiidhsan oo suuratu nisa baa berigii hore ku xidhiidhsanayd sida maaragtay culum quraan macruufka ah waktigii dambena waxaa ku xidhiidhsan dee aalu cimraan labadaba waa suuragal inay aalu cimraan tahay iyo inay nisaa waase laba suuradood oo dhaadheer marka suurat lbaqariya ta ku xigta qaala wuxuu hi qum istaago facalimhaa waxaad bartaa cishriin aaya maba aha suuradaho dhan ba labaatan bar meherkii markaa dee axkaam badan ba xadiidka ku jirte oo sheekhu mustafaadaadka marka uu tirinaya ilaa sagaal iyo toban arrimood in laga faa'iidayo ayaa uu xusay si guud waxaynu arkaynaa un eegidii inay laga maarmaan tahay oo nebigu gabadhan u eegay gabadhin inay nafteeda u hibayn karto hibaynta nebiga iyo tani waa kala duwan yihiin marka loo guurinayo qof gabadh inuu meherku lagama maarmaan yahay yarad iyo gabaad iyo halkaa iska dhig iyo fujaan islaameed iyo xoolo kale mariin kale iyo waxaa waxaa shardiya meherka waxyaabaha muhiimkaa ah buu kamidi midi erayo in la isticmaalo mallaktukaha zawajtukaha erayo waa inay jiraan ee si kaco raacuun maaha ee waa in eraye la isticmaalo weliba gaarahoo sharcigu xushay inaha sii muuqanaya inu iminka arkaynaa waa inaha wey wixii mustafaadaada ah. dariska dambe aynu ku qaadan doona insha allahu wallahu subxana wa tacala aclam